bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wصaxbihi ajmaciin darsiga koobaad maanta oo ay tahay jumca bisha dilxijana ay tahay afar iyo toban taariikhda hijiradana ay tahay kun iyo afar boqol soddon iyo toddobo ee ku aadan lix iyo tobanka bisha sagaalaad laba kun lix iyo tobanka taariikhda miilaadiga ah yaan waxaan rabnaa inaan meeshaan ku sharaxno kitaab aan ugu magac darnay ithbaatu kowni sunnati waxyan min allahi tabaaraka wa tacaala wa bayaanu asubul alatii taxaqaqa biha lisunati almuxaafadatu calayha in in la sugo sunnada nebiga oo xadiidkiisa lagala jeedo inuu yahay xadiidkaas waxyi min allahi ilaahay wax uu nebigiisa usoo waxyooday uusan ahayn nebiga jeebkiisa wuxuu ka keensaday iyo in la caddeeyo jidadka ama duruqda ay ku sugnaatay sunnada nebiga ee lagu xifdiyey aysan ku dayacmin kitaabkaas waxa weeyaan waa taaliif aan qoray aniga oo ah cumar iimaan abubakar aan ula jeedi danta aan kaleeyahayna ay tahay in ummadda intii karaankayga aan ugu faa'iideeyo qiimada iyo qadarinta ay mudan tahay sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam kitaabkan waxa weeyaan sanad ama wax ka badan ka hor baa la alifay waxay ka mid tahay asbaabta aan u imid hadda anuu joogo qaahira oo dalka masar aan dalkan u imiday kutub yar oon alifay inaan dabciyo awgeed baan meeshaan u imid markii kutubtii aan dabciyey oo kitaabkan uu ka mid yahay yaa dad badan oo jaariyadda soomaaliya oo jooga waddankan badigooda ardada jaamacaadkan wax ka bartana ay yihiin yaa waxay ii soo jeediyeen haddii kitaabkii aada aliftay inaad dadka si guud aad ugu sharaxdid sida dadkoo dhan ay u faa'iidaystaan soomaalida dad badan wax akhrinin baa jiro oo jecel inay wax dhagaystaan marka miyaysan ahayn faa'iidadii in la dhammaystiro in dadkii loo raaciyo kitaabkii sharaxiisa luqada ay garanayaan kitaabka maadaama uu luqa carabiya ku qoran yahay in luqa soomaaliya si guud loogu sharxo laqba ma ah oo xaraf xaraf la istaagaya ma ah marka sidaas ma habboono hadalkoodii markii aan dhegaysto runtii wuu i cajab geliyey waxaan idhi waxaa weeyaan waxaa fiican haddii khayr la bilaabo in la dhammaystiro in arrintaas aan guda galo oo kitaabki si guud ahaan aan dadki ugu sharxa ula jeedadiisa cinwaanka kitaabka a ithbaatu kowni sunnati waxyan min allahi cinwaankaas wuxuu tusinayaa ulajeedada risaaladan lagala jeedo oo ah haddii ay caddaato sunnada nebiga in uusan nebiga bilaabanina ilaahay wuxuu u soo waxyooday inay tahay nebigana luqadiisii uu ku bedelay oo alfaadi nebiga uu leeyahay macnaheedana ilaahay uu nebigu u soo waxyooday haddii ay tahay waxaan rabnaa inaan markaa aanu ogaano ayna gaarsiiso haddayba sunnadii waxyi min allahi ay tahay inay maxfuudo tahoy dhumaynin liannahu waxaa min almusallamaad ah waxyiga matlugo qur'aanka ah inuu maxfuud yahay oo sida aan sheegi doono ilaahay uu yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun ou ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay qur'aankii in la soo dejiyey ilaahayna uu xilkiisa qaatay inuu noo xifdiyo bani aadamna uusan u eh, tala saaranin bikhilaafi alkutubi saabiqa kutubtii hore markii umamta loo soo dejiyo waxa weeyaan ayagaa waxa weeyaan xil waxaa ka saarnaan jiray in kutubtaas loo soo dejiyo ay xifdiyaan laakiin qur-aanka kariimka a ah, ilaahay baa xifdigiisa qaatay ummaddan hadday xumaato iyo hadday wanaagsanaatabo kitaabkii ilaahay inuusan dayacmin sababtana waan kuu sheegi doonaa uu kaga duwan yahay kutubtii horo marka haddii sunnadii ay maxfuudat ay waxii noqoto iyadana maxfuuday noqonaysaa liannahu waxaa caqli galaynin ilaahay haddii waxyigii qur'aanka uu xifdiyey inuu waxyigii sunnada uu ka tago ou ogolaaday inuu dayac ay dayacmatona caqligaaba diidayabu liannahu laa macnaa laba waxyi midkoodna in la xifdiyo kii kaloo tafsiirka u ahayna laga tago ee la ogolaada inuu iska dayacmo mantiqii caqli xataa keeni maayo qabla kulli shay nusuusta intaanan u gelin taa marka waxa weeyaan ulajeedada aan ka leenahay waxa weeyaan haddii aan ku caddayno sunnada nebiga inay waxyi min allahi tacaala inaad adiga jawaabteeda ku darsatid haddii ay caddaatay inay waxyi tahay waxaa ii muuqata inaysan dayacmaynin uu ilaahay noo xifdiyey sunnadii nebigana ay baaqi noqon doonto ilaa qiyaami saaca sidaas baa inooga muuqan doonto marka su-aal kale yaa imaan karto oo qofkii wuxuu isdhihi karaa wartolow qur-aanka kariimkaa ah sida lagu xifdiyo waan garanaynaa sida noo imaan doonto ilaahay subxaanahu tacaala qur-aanka markuu nebi maxamed kusoo dejiyey isla markii waxa weeyaan waa lafdan wa macnan waa la xifdiyey haddana beyna yaday nabiyillaahi yaa lagu hor qoray nebiga hortiisaa lagu qoray aayaddii markii soo degta uktubuu haadihi l buu dhihi jiray markay qoraana dacuu haadihi l aaya fii suurati fulaan aayaddan suuradaas dhexdejiyay uu dhihi jiray macnaha dhexdhiga meeshaas hala dhigo marka qur-aankii eh, lafdi ahaanna waa loo xifdiyey fii suduuri lmu'miniina lagu xifdiyey qoraalna waa lagu xifdiyey jamaahiir dhan ummaddoo dhan waxay ku ijmaacsan tahay qur-aankii lafdan wa macnan inan uu xifdisan yahay marka qofkii muminka mu'minkaah wuu yaqaanaa qur-aanka meesha uu soo maray in nebiga waqtigiisa la wada xifdiyey boqolaal malaayiin qofood ay xifdiyeen oo tawaatur ah in isla markiina la qoray haddana uu maraaxil soo maray ilaa musxafkaas uu ka soo gaaray marka qur-aanka dariiqada lagu xifdiyo waa la garanayaa qofkii marka wuxuu isweydiin karaa war tolow sunnadii maadaama nebiga markuu xadiidka ku hadlaba hore aan looga kulligeedba aan loo qorayn wax la qoray waa jiraan laakiin kullu xadiidin uu nebiga ku hadlay lama qorin waqtigiisa calayhi salaatu wasalaam marka annaga ogol sunnadii inay waxdi tahay maxfuud ah talo waxaan u baahannahay dariiqada sunnada lagu xifdiyey inaan wax ka ogaano taas iyadoon jawaabka ka bixinayna waxaan ugu darnay kitaabka qeybkiisa labaad wa bayaanu subul alatii taxaqaqa biha lisunati almuxaafadatu calayha in la caddeeyo ilaahi subxaanahu wa tacaala sunnadii nebiga awjuhda ama wejiyaalka ou ilaahay u sakhiray in sunnadii nebiga lagu xifdiyo marka labadoodii qur-aanka iyo sunnadii waa labadii waa maxfuud laakiin mid kastaba sida lagu xifdiyey kan kale wuu ka duwan yahay marka eh, taasna cinwaanka marka risaalada laba qeybay ka kooban tahay qeybna waxa weeyaan ithbaatu kowni sunnati waxya min allahi qeybta hore ah qismiga hore ah qismiga labaadna waxa weeyaan duruqdii sunnada nebiga lagu xifdiyey oo looga ilaaliyey inay dayacmato ilaa ay naga soo gaarto oo laga qoro oo maanta aanu ognahay in kutubta ay ku qoran tahay saxiix albukhaari saxiix muslim sunan abi daawud sunan nasaai sunan fulaan musnad axmed wahaakada kitaab kasta iyo inta ku qoran iyo sida loo wariyey ilaa yowmina hada la dersinaya la og yahay cidna ay wax ku ziyaadi karin cidna waxna ayna ku nusqaamin karin waxna wada ognahay weeyaan marka waxaa isweydiin eh hadday saas tahay dadka muslimiinta ah waxay u tahay sunnada shay muqadas ah weeyaan bal min tawdiixi alwaadixaat maanta in la yidhaahdo sunnadii waxyi inay tahay in la sugo inay maxfuud tahay dadaa waxaaba laga yaabaa war sheikha arrintan maxaa u gaarsiiyey waaba wax la wada ogyahay masalada min almusallamaad weeyaan wax oo aan laga doodi karin marka taasna jawaabteeda waxa weeyaan dadka markii loo fiiriyo sunnada nebiga saddex qeyb ay u kala qeybsamaa qismi waxa weeyaan waa jamaahiir lmuslima dadka muslimiinta ah oo carab iyo cajam leh jamiic alqaaraad ku nool waxay ogyihiin sunnada nebiga inay waxyi min allahi tacaala tahay ou nebiga uu ilaahay ku been abuuranin inay noo xifdisan tahay masaadirteediina la yaqaano dadka muslimiinta ah boqolkiiba sagaashan iyo sagaal faasil sagaal sidaas weeyaan marka dadkaas haddii aan isweydiino risaaladan oo kale maxay u kordhinaysaa waxay u kordhinay waxay aaminsanaayeen oy rumaysnaayeen oyna ku camalfalayeen oo si cad loogu sii babayaaniyo cilmiga meel uu ku egyahay ma laha kam taraka alawalu lilaakhiri marka dadkaas hadday risaaladan akhriyaan wixii hore u rumaysnaayeen oo loo balballaariyo far waaweyn loogu qora bay noqonaysaa yani waxay kamid tahay min baab nabiy llaahi ibraahim markii uu ilaahay subxaanahu watacaala weydiistay uu yiri ilaahu seed dadka iyo xayawaanaad seed u noolaysaa buu iri waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyطmaئina qalbii nabigaas oo khaliil raxmaan ilaahay tabaaraka watacaala uu ku magacaabay ilaahay wuxuu iri dadka waxa nafleyda eseed nafta u gelisaa buu iri marka ilaahay wuxuu iri awalam tu'min ilaahay awooddiisa miyaadan rumaysnin ilaahay inuu kari karo inuu wax oo jamaad nafgeliyo wax dhintay inuu nooleeyo waxan jirin inuu soo nooleeyo markaasuu nabiyullaahi ibraahim wuxuu iri qaala balaa ilaahu waa rumaysanahay awooddaas inaad leedahay laakiin waxaan ku weydiisanayaa walaakin liyatma'ina qalbii wixii aan rumaysnay inaan sii arko ou iimaankaygii ii ziyaado un baan ka rabaa mooye shaki igama aha buuri marka dadka muslimiinta markii nusuustan oo kale ay arkaan oo waxay rumaysnaayeen aada u sii adkaynayso yasdaaduuna bihi iimaanan sunnadii nebiga qadaris iyo qiimeynay u qaadayaan Eh, sidaas liannahu caadada waxay mu'miniinta lagu leeyahay wa idaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wa calaa rabbihim yatawakkaluun ninka mu'minka waa inuu naftiisa miisaan saaraa mar allaale markaad aragtid in aad ilaahay aayaadkiisa haddaad dhegaysatid ama salaad ku dhegayso ama tasjiil oo lagu macnaha eh, eh, raadiya akhrinaya dhegeyso ama naftaada akhri waxaa la rabaa qabla maa taqra inay xaaladaada ka duunaato bacda alqiraa oo wax ku siyaasatid marka mu'miniinta caadada ay leeyihiin waidaa tuliyat calayhim aayaatu zaadathum iimaanan risaaladan waxay ka kooban tahay aayaat min alqur'aani alkariim iyo sunna min annabiy alkariim marka haddii lagugu dul akriyo oo aada akhrisid ama adiga lagugu dul akriyo waxay u kordhinaysaa dadkaas iimaan dheeraad iyo yaqiinay ay u kordhinaysaa liannahu sida ilaahay muminiinta caadadooda ay kuleeyihin u sheegay wإida maa unzilat suuraة faminhum man yaquulu ayukum zaadthu hadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wa hum yastabshiruun markii aayad kasta soo degto mu'miniintii oo saxaabada oo markii nebiga waktigiisa joogaa laga hadlayaa mu'min kastana sifadaas inuu la wadaagsado waay markii lays weydiiyey yaa waxaa la yidhi waidaa maa unzilat suuratun aayad haddii suura lasoo dejiyo fa minhum man yaquulu ayukum zaadathu waadii iimaana dadkii waxaa kamid eh dad dadkii weydiina waxay lehi war aayaddaa maxay idin kordhisa ilaahay wuxuu yidhi fa ama aladiina aamanuu dadka ilaahay rumaysan diinta nebiga rumaysan fa zaadathum iimaanan buu yidhi iimaan bay u ziyaadisaa wahum yastabshiruun ay ku farxayaan ninka mu'minka ah marka haddii uu dhegeysto wuxuu aaminsanaay wixii cid u sharxayso u bayaaninayso usii caddaynayso iimaan buu ku kordhaysanaay dadkaas marka mu'miniinta ah kitaabkan oo kale wuxuu u faa inay macnaha ay ka yaqiin iyo aqoon ay ka kororsadaan inay waxay iloobeen inay xasuustaan waa waxa weeyaan waa qismi weeyaan qismiga labaad waa dadka mu'miniinta oo sunnada ahmiyadeeda waa yaqaaniin waxay og yihiin in nebiga caleyh salaatu salaam ilaahay uusan ku been abuuranaynin laakiin tafaasiil hoose ma yaqaanaan sunnadii inay waxyi tahay inay sunnadii nebiga maxfuuda ay tahay dariiqada ay nagu soo gaartay sida loo xafdiyey wax kama yaqaanin waa dad cawaam ah weeyaan dadkaas ayaga ah waa dadka aan ula jeedno inay risaaladan ka faa'iidaystaan ninkii carabi ku akhri karana uu ku akhriyo ninkii aanan carabiga garanaynina inuu ashriitadan ama cajalooyinkan uu dhageysto in shaa allahu tacaala waxaan ilaahay aan uga baryayaa markii ninka uu sidaa u dhageysto inuu wax badan oo ah, ka daahsanay ama ka qarsoonay inuu si fiican u maqli doono uu ka qanci doono yaan rajaynayaa dadkaas waxaan ula jeednaa dadkaas walaalaheenna oo khayrkana u diyaara inay qaataan aanan garanaynin wixii in loo bayaaniyo loo caddeeyo sida loogaga ilaaliyo dadka acdaada ay islaamka uu leeyahay shubahaadkooda inay dadkaas ku abuurtaan dadka sunnada nebiga cadowga ku ah dadka ay ay ay beegsanayaan ama ay raadsanayaan waxa weeyaan waa dadka sunnada nebiga na rumaysan qadarinaya laakiin dariiqada ay soo martay iyo sida lagu xifdiye aanan garanayn tashwiish inay ku furaanay doonayaan marka waxaan doonaynaa dadkaas fiican inaan ka ilaashanno cadowgeenna inaan ka ilaashano qismiga saddexaad waa dad sunnada nebiga diidayo ama qismi ayada kamid a ah diidayo waxaa la yidhahdaa markii shayga aad rabtid inaad ka takhalustid waxaa weeyaan dad baa maraaxilay waxay u marayaan war diintoo dhan waa diidnayaanan isku dhihin waxaawaa nagalama aqbalay laakiin aan dhahno sunnada nebiga caqliga ma geli karo inay intaas ayna soo gaarto inay xifdisan tahay inay waxyi tahay ma dhici karto wax la wariyey ay dad wariyeen weeyaan ama qaar ka mid oo ah wuxuu leeyahy sunnada laba ay u qeybsantaa sunno oo mutawaatirad oo dad badan ay nebiga kasoo guuriyeen iyo sunno ay fardi fardi dad ay hal hal qofood ay u wariyeen marka waan kala qaadayna oo midda mutawaatirkaan ogolnahay midda kalena waa diidannahay marka duruqdaasay adeegsanayaan ayagoo doonayo inay islaamka marka hore cadowgaada waa la qeybsadaahe inay yidhaahdaan islaamka cadowgeenna waaye dadka muslimiinta aan qeybsanno wax caqligooda ka gedmi karaa aan ka bilowno waxay ogyihiin sunnada haddii ay dadki ku qanciyaan inay wax jir ay ahayn diintoo dhanna inay ka takhalluseen liannahu diinta islaamka a ah, haddii la fiiriyo jaanib camali oo dhan waa sunnadii weeyaan sida aan kuu sheegi doono waxaa ka mid ah ninkii yidhaahda sunnadii nebiga ma ogoli jumlatan wa tafsiilan hadduu qofkii yidhaahdo inay qur-aanka uu inkirayaan meel yarkaa tusinaya waa noo imaan doonta iyadoo faahfaahsan waxaa weeyaan hadda qur-aankii salaad buuna amrka inaan dukanno wa aqiimu salaata qur-aanka meel badan uu kusoo arooray wa aqaamu salaata waaqiimu salaata amar ahaado ama maadi ha ahaado ayib salaadii hala dukada haddii la yiraahdo salaadii aan rabnay inaan dukanno sideen ku kala ogaaneynaa in salaadihii ay yihiin salaadi subxeed salaadi duhri salaati alcasri salaati almaqrib walcishaa intay kaga jirtaa qur-aankii intey kaga jirtaa inay subaxii ay laba ragca tahay in duhurkii afar ragca tahay inuu casirkii lamid yahay duhurkii cishaha inuu duhurkii lamid yahay afar ragca uu yahay maqribkii saddex inuu yahay intey ku jirtaa waxa lagu akrinaya haye qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu buu yiri rukuucdii e, imisaa alla rukuuca sujuuddii mahal sujuud baa ku filan ilaan qur-aanka rukuuci sujuud unbuu sheegay keyfa macnaha waxa weeyaan waxaa la og yahay sunnadii haddaad meeshii ka saartid sunno qur-aanki wuxuu iska noqonaa qolof aan macno lahayn wuxuu ku taagan yahay qur-aanki oo macnihiisi lagu fahmi karaa sunnadii nebiga waay ilaahayna waa cadday wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ileyh nebi muxamed a loo xil saaray qur-aankaas dadka inuu u babayaaniyo sida loogu camal falilay marka waxa weeyaan waa ariiqa maakira ah in in diinti lakala qeybiyo sunno iyo qur-aan loo kala qeybiyo oo markaa la yidhahda midkaana waa ogolnahay kanna waa ogolnahay waxayna xasuusinaysaa dariiqadii yahuudi diinta ay kaga baxday ilaahay wuxuu iri afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd liannahu markii wax kale laga soo tago haddii sunnadii nebiga aad diiday qur-aankii aad biinkari lianna qur-aankii aayaad badan baa waxay ku amrayaan sunnadii nebiga inaad qaadatid oo ay ka mid tahay qowluhu tacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu noola yimid laba shay waa qur-aankii kariimkaa ah iyo sunnadii nebigu sunnadiisii weeyaan meel ay ku taallo midna ka qaata mirna diida ma jirto man yutic arasuula faqad ataaca allah wa atiicu llaha wa atiicu rasuula marka qur-aankiyaaba ku dhahayo sunnadii nebiga laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana marka haddiinba wax kale kasoo tagno qur-aankaas aada leedahay aniga waa rumaysanahay yaa adiga kula hadlay wuxuu kule war sunnadii nebiga ka qaado marka haddii aad tiraa sunadii ma qaadanaya qur-aankii baad diideysaa walidaalika waxa weeyaan qolo la yidhah baa jirto oo hadda aan sheegi doono laakiin ashay-u bishay yudkar qur-aaniyiin aan la baxna bay yihaahdeen qur-aaniyiin maa waa shaydaaniyiin waay liannahu qur-aanaan qaadanaynaa sunnadii maan qaadanayna waa fikra shaydaaniya waay waxaan ilaahay bay nooga yimideen rasuulkiisa baa noo soo diray ilaahay raalli buu ka yahay rasuulkiisi haddii ay dhici kari lahayd nebiga waxa uusan ilaahay ogoleyn inuu ku hadlo ilaahay wuxuu uri walow taqawala calayna bacd alaqaawiili la akhadnaa minhu bilyamiin huma laqatacnaa minhu lwat lwatiin hadday dhici lahayd shay annaga aanan ogolayn inuu naga sheego ama diinteenna uu u nisbeeyo nebiga wuxuu ri ilaahay wuxuu ri qoortanba ka goy laheenba xididkaas oo nafta dhan ay ku jirta aan ka tuuri lahayn ma dhici karayso markaase ilaahay wuxuu uri wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebiga wax uu ku dhawaaqayo dhan ma aha ilaa waxyi mooye hawadiisa iyo min cindihi wuxuu kala yimid ma jiraan marka qoladaas ayaga ah oo sunnada nebiga diidan saddex ay u qeybsamaan asaasiyaadkooda waxaa la yidhahdaa mas madaxa laga dila dad waxa weeyaan waa dad la yidhaahdo mustashriqiin la yidhaahdo oo ka yimaadeen yahuud iyo nasaara waa gaalada yahuud iyo nasaara bay ka yimideen mustashriqiina la yidhaahda mustashriqiin waxaa loogu magacaabay ayagaa la magacaas la baxay waxaan aan mustashriqiin noola yidhah baa yidhaahdeen liannana mutakhasisuuna fi culuumi sharqi muslimiinta sharqi degan dadka kalena garbi bay ka yimaadeen yahuud iyo nasaara garbi bay ka yimaadeen ama ama waxay ka yimaadeen aan dhahno galbeed dayib dadkaas mustashriqiinta ah waxay ku leeyihiin annaga waxaan nahay naasun jaa-uu min algarbi yabxathuuna can alxaqiiqa waxaan rabnaa culuumta sharqiga laga isticmaalo inaan baxsino oo wixii xaqa aan sheegno afka saasaa laga leeyahay dadka saasaa loo tilmaamay xaqiiqadooda waxa weeyaan waa dad acdaa a gaaladaas ay soo dirsatay ulajeedadan ay tahay umamta islaamka ah dhaqankooda iyo thawaabida usuulkooda iyo diintooda iyo caqiidadooda iyo siday u qeybsamaan ijtimaaciyaadkooda kulli in la darsiyo hadhowta haddii la rabo in laysku isku diro hadhow haddii la rabo in la gumaysto hadhow haddii la rabo diintooda tashkiik in looga furiyo loogaga furo in wixii oo dhan inta loo aruuriyo reer galbeed loo gudbiyo oo la yidhaahda marka meeshaana laga geli karaa marka waad aragteen waxaa weeyaan qabaa-ilaa mar la isugu dirayaa mar dawaa'ifa la isugu dirayaa oo dee intaasoo jamaacaad iyo intaasoo eh, ay u kala baxaan ha la diraa laleeyahay qoladaana xaq leh hala ayida qoladaana baatil leh yaa loo adeegsanaya marka waa qolo eh, oo ah hordhac bay u yihiin gaalada cadowga ah oo ummadda inay gumaysata rabto iyay usii hormaraanoo macluumaaday u gudbiyaan marka dadkaas waxay xoogga saareen sunnada nebiga waxay ha diintan waa diin xaqa waa ogolnahay laakiin marnaba waxaan yeeli karin sunnada nebiga ah aa ah waxyi ah ama iyadoo maxfuud ayna soo gaartay aanu ognahay ilaa sunnadii laga qoro maalinkuu nebiga dhintay ilaa laga qoray boqol sana u dhexaysay caqli iyo mantiqeenna ma keeni karo inaan idhaahdo intaasoo dhan sunnadii waxaa qalbigaa lagu waday oo madaxay ku jirtay ilaa laga qoro ma aaminsanaan karno sidaasay qoladaas leeyihiin dadka cawaamta inay waxaa ka gadaan ay doonayaan ayagoo xaqiiqada inay ay qaataan aan ogoleen walow ay dhacday dad badan oo lasoo dirsaday oo islaamkii iyo maxaan ku iraha muslimiinta in eh, eh, xumaan iyo laga qoro loosoo dirsaday markii wixii baxhiyeen oy xaqiiqada soo daabteen inay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuul ay yidhaahdeen nin cadow oo lasoo dirsaday inuu islaamka uu shaki dadka muslimiinta ka geliyo asigii baa islaamka ku qaatay way badan yihiin waa la wada ogyahay qolo kuwaasaa la yidhahda qola waxa weeyaan <clears throat> waa qolo la yidhaahdo caqlaaniyiin caqlaaniyiin haddaad maqashid waxa weeyaan aniga siday ila tahay wax kasta oo islaamka ku saabsan waxa weeyaan caqligayga aan u bandhigaya wixii aan is iraahdo waxaan waa runna waa ka qaadanaya wixii aniga i cajabgeli waayane waan iska dhaafayaa waan diidayaa qoladaasa waxaa lagu magacaab caqlaaniin macnaha dadka ay ka caqli badan yihiin ma ah laakin yuxakimuuna cuquulahum calaa kulli shay aw fii kulli shay yacni caqligoodii yay xukuminayaan waxay leeyihin shay kasta waa inuu caqligeenna aan annaga u bandhignaa marka sidaasa waxaa leeyihin qoladii markay ifiiriyeen waxayna qur-aankii ma la inkiri karo waa waxyi thaabit ah oo la soo dejiyey laakiin sunnadii markaan caqligeena u bandhignay aan rogrognay waxaa inoo soo baxtay inaan la rumayn karin qoladaas waxa weeyaan qolo oo muctazila la yidhaahdaa ugu horeysa firqa min firaqi lmuslimiin ay ka mid ahaayeen waxay yidhaahdeen qaarkood sunnada jumlatan wa tafsiilan ma ogolaan karno liannahu caqligeenay diidan tahay walidaalika qur-aanka iyo annaga qawaacidda aan dhiganno yaan caqiidada aan ka qaadanaynaa ayib qolana waxay yidhaahdeen maya sunnadoo dhan ma ahane qismiga oo aaxaadka lagu yiraahdo oo dad gaar ah ay wariyeen aan diidaynaa tan jamaacaadka lagu wariyo oo mutawaatirka la yirahda waan qaadanaynaa waa dariiqa la yaqaano qoladan caqlaaniyiinta oo fii hada alcasri gaalada iska gaditaankeeda awgeed sunnada nebiga uga hadasho shubahaadka ay soo qaataan qoladaas muctasilada ah oo la yaqaanay oo haddee dowrkooda iyo dhibka ay muslimiinta kusoo qabteen la wada og yahay iyay ka soo qaataan ayaga marka qoladaas waxaa la yaab leh qofka bani aadamka a ah, haddii caqligiisu isku filnaan lahay qur'aanna lama soo deji lahayn rasuulna lama soo dirnaan lahayn haddii caqligeena oo wax nagu tarayo rasuulna lama soo diri lahayn qur-aanna looma soo deji lahin laakiin waxaanu ilaahay uu ogyahay oo na abuuray caqligeenna caqligana nagu abuuray inuu caqligiisa caqligeenna meel dheer uusan na gaarsiinayn walidaalika hadda maanta waxaad aragteen nin aad caqligiisa tuhmi karin oo barfasoor ah oo takhasusaad naadira ku takhasusa lona caabuday hadda bal adiga hindi taga oo bal arag cubaadulbaqar arag caqli bani aadan hadduu isku filnaan lahay makhluuqaadkaas bahaa-imta oo xoolaha oo ayadaba in la dayaca laga ilaaliya u baahan nin baa ilaah ka dhigtay oo maanta dhan daba ordayo oo hadday madaxa kaga xaarta haddii eraboorka soo dhex gasha diyaaraddii xataa la baajinayo caqliga bani aadamka ah meeshaasuu gaaraya marka haddii aad tiraahdo caqligayga anigoo aan aan wax kasta ku xukumayo waa caqligii qabla alislaam markii jasiirat alcarab xaaladeeda afrikaanka iyo kuwan reer urubna kama fiicneen laakiin maadaama islaamkii uu jasiirat alcarab ku soo degay yaa dhaqankii iyo caadaadkii ay qabla islaam lahaayeen yaa wax noogala sheegay marka aad suuraysatid nin ilaah gacantiisa ku samaynaya markuu sameeye meel dhigana maanta dhan ku kor oynaya oo dhahay waxaan ii qabo timir ilaah laga sameey oo maantana lagu oynayo marka uu leeyahay waxaan ii qabo waxaan iga ilaali waxaan isii uu leeyahay yadcuuna laman daruhu aqrabu min nafcihi labi'sa almawla wa labi'sa alcashiir caqligay lahaayeen dadkaas oo dad doqonoo majaaniin ma ahayn marka dadkan caqlaaniyiinta ah waxa weeyaan haddii xataa wax kasta aan ka soo tagno oo aan weydiino bal caqliga aada sheegaysa caqli fulaan yakhtalif can caqli fulan ninkan caqligiisa wuxuu iri sunnada nebiga waa sax nin wuxuu oray sunadii nebigu waa baatil nin caqligiisa wuxuu ori ilaahay koonkan kama jiro nin caqligiisa wuxuu tusiyey inuu lo caabudo nin caqligiisa wuxuu tusiyey inuu shamse caabudo marka ayu caqlin naxtakim ileyh marka caqligii meeshaasuu ku dhigaya marka waxa weeyaan haddiisan caqliga marjic lahayn wax uu soconaya ma aha walidaalika ilaahay wuxuu iri alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir allihii dadka abuurtay annaga waxaan la wada ogolyahay ilaahay inuuna abuurtay ilaahaygiina abuurtay baa garanayo waxa annaga noo aslax ah oo noo saalix ah inaan qaadanno haddaan caqligiina isku filnaan lahayn wax kale ma dhihi lahayn caqligiina ha idiin tusiyo in aad ilaahay ku caabudiina la dhihi lahay hal kulu lbashar yacbuduuna allah la leesh liannahu caqligi waa qaasir haddaana waxii la qaadanin waxba tari maayo qoladaas caqlaaniyiina la yidhaahdo dayib qolo waxaa jiro calmaaniyiin la yidhaahdo qolada calmaaniyiinta la yidhaahdo waxaa weeyaan waa qolo hadda nagu soo korodhay waay waxay ka jirtaa calmaaniyin reer galbeedkay ka jirta waxay yidhaahdeen wixiin diin aanu aqooni jirnay oo kanaa-ista lagu magacaabi jiray iyo dadkan baabawaadka ah dadaa baaba la yidhah baaba maha baabawaad waay boob a la yidhaahda iyo dadkaas kirishtaanka ah waagii hore waxaa lagu xukumi jiray kaniisada kaniisadii waxay haysatana diin ma ahaen diintii nabiyullaahi ciisa waaba dhuntayba ilaahay qorada waladaaliin uu nagu yiriye ilaahay ka magangala iyagoo kale inaadan noqonin kitaabkii nebiyullaahi ciisa ilaahay kusoo dejiye lama haayo waxaa la hayaa kitaab saddex boqol kadib la qoray oo injiil yuuxanna injiil burqus injiil mata la yidhaahdo oo ayaga naftigooda boqolaal jirtay un laga doortay oo layidhi war waxaan waa nagu bateena afartoo aan iska qaadanno marka wax oo dad iska qorqoreen bay ahayd waxaa weeyaan bimathaabati axaadiid mawduuca xataa ma darajadooda ma gaarayaan dadkii marka waxa weeyaan cuquul bashar ah yaa diin inta u sheegatay aa dadka lagu gumaystay dadkii markay wax fahmeen way iska tuureen waxaas qoladaas baa marka annaga arday oo dadka muslimiinta ka baxday reer galbeed aadeen yaa layidhi niman yahow adinka haddaad tihiin dadka sharqiga ku nool ama muslimiinta caqligiina waa takhallufaa ku dhacay sababtana waxaa idiin keenay islaamka weeyaan marka sidii horumar haddaad rabtaan inaad gaartaan sidii annaga kiniisadeenna aan ku samayno islaamkiina ku sameeya oo islaamka cala aljambi iska dhaha iska tuura markaa yacni ciishuu lidunyaakum markaasaad annagana soo gaaraysiin bay yidhaahdeen dad yaroo iska sudaj ah yaa saas u maleeyano waxay u malaynayaan waxa kaniisada lagu hayn jiray inay waxi ilaahay soo degay inuu yahay ilaahay baaba hore noogu sheegay qoladaas faweylu liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim huma yaquuluuna hada min cindi illahi liyashtaruu bihi hamanan qaliil dadkaas waxay ahaayeen dad iska qoraya dadkan oo ayaga diinta u qaabilsan kutub ay qoreen oo ay ilaahay u nisbeeyeen ilaahayna shaqo aan ku lahayn ayagoo doonaya inay adduunyo ku helaan marka waxa weeye ninkan in xoolaha loo keeno dhaqaalihii o dhan lagu soo shubay noqonaysa marka tiibaa tan looga qiyaas qaatay waa qiyaas maca alfaariq weeyaan marka qoladaas calmaaniyiinta muslimiinta ay kusoo dhex darsameen waxa weeyaan korna islaamay ka sheeganayaan hoosna waa gaalo waa arday gaalo wa waxaa loogu talagalay muslimiinta in gudahooda lagu jibiyo lianna waxay leeyihiin muslimiinta haddaan weerar lagu qaado ama eh, maxaan ku iraahdaa aan ka hadalna diintooda annagoo gaalo ah oo reer galbeed a ah naga yeeli maayaan laakiin dad ayaga eh, la mid ah oo ayaga ka dhex dhashay oo luqadoodii ku hadlay oo la midib ah oo la luqo ah oo la qabiil ah ha loo adeegsado oo fikradeenna ku qanacsan gaalnimana aan korka sheeganaynin oo dhahay war annaga islaamka waan nahay laakiin keliya waxaan idinka rabnaa dadkiina muslimiinta ah in shariicada in diinta islaamka iyo nolosha lakala geeyo oo masa yacni waxa weeyaan in diinta masaajidka lagu ekeeyo qofka ay gaar ku ahaato laakiin xugum iyo sharci iyo in laysku xugumo shariicadii in dhaqankii lagu soo daro taasaan diidannahay keli ah marka haddii shariicada lakala qeybiyo waxa weeyaan waa waa gaalnimo waay haddii adiga aad u aqiimu salaata wa aatu zakaata aada rumaysid oo wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa aada diidid waxaa weeyaan rumayntaas aad qeyb rumayso waxba kuusoo kordhi mayso gaalnimo unbay kuu kordhinaysa liannahu kitaabkan iyo sunnada nebiga jumlatan wa tafsiiran inaad wada qaadatid iyo inaad wada diidid maayano culammada waxay ku ijmaacsan yihiin hal xarafoo qur-aankii kamid a ah haddaad inkirtid gaalnimadaada bannaankay taalla ee ma aha wax laleeyahay ninkii boqolkiiba toddobaatan rumeeya islaamkiisa boqolkiiba waa toddobaatan ma jirto laakiin waxa waye wax isla wada jiro oo jumlo ah ama wada qaada ama ka wada tag saas waay marka waxa weeyaan dadkii hadirtaan maanta waxay ku guulaysteen in eh, markii wadamankii islaamka la gumaystay eh, gumayskii ay ummadii soo jeesatay inay iska kiciso in rag talaamiid aho ayaga ay wax soo bareen in wadamankii islaamka ay loo dhiibay shucuubtan waxay tiri maadaama ay gaalana xukumi jirta dad walaalihiin haddayna xukumaan waxba kama qabno lianna waxaan isla diidayna male islaamkeenana waa wada qaada doonaa waxaa caddaatay markii dadkii dhaqaalihii iyo militari gacanta ay ku dhigeen dadkii inay annaga naga mid yihiin shakli ahaan laakiin qalban wa qaalabana dad kale ay u adeegayaan taas ay keentay waxay ka rabeen dadka muslimiinta ah inay ku sameeyaan inay ku guuleysteen oo ah shareecadoodii in lagu dhaqmo in meel la dhigay oo layidhi shareecada laguma dhaqmi karo qawaaniinta annagaan dejinay kaale naga soo qaato nin qawaaniintii talyaaniga soo qaatay mid ingiriiska soo qaatay mid maraykanka soo qaatay nin faransiiska soo qaata muslimiinta loo qeybiyey marka yani macnaheedii waxa weeyaan qawaaniintii ilaahay oo kitaabullaahi wa sunnati rasuulihi ahayd inaan calaaljambi layska dhiga layiri qawaaniin gaalo ay samayso aan ku xuguntanno waa midda muslimiinta maanta ay dhibka ku hayso ay la murugsan yihiin ay keenayaan inay doonayaan inay khilaafadooda soo cishtaan in aajilana caajilana waa imaan doontaa liannahu xaqii iyo baadil ma gurma karaan ma wada tartami karaan laakiin annaga yaa weli nagala helin darajadii ilaahay gargaarka uu nagu sii lahay mudnaantii muslimiinta ayn soo gaarin weligeed islaamkan waa laysku soo xukumi jiray kun sano wax ka badan horumar iyo amni istiqraarna waa lagu gaaray wixii maalinkaas diin ahay unbaa maantana diin noo noqon karo wax nin annaga nala mida uu noo qorqoray inuu yidhaahdo qaata kitaabkii ilaahayna meel iska dhigo wax laga murugooda weeyaan calaa kulli xaal dadkaas baa waxay ku yihiin eh, sunnadii nebiga cadowgooda waa qoladaas qoladaas waxaad arkaysaa safaxooyinka hore hore haamishkooda yaan kugu tacriifiyey mustashriq maxaa la yidhaha calmaani maxaa la yidhaahdaa caqlaani maxaa la yidhaahdaa mid kastaba tacriifka hoosan hoosan haamishka hooso ayaad ku arkaysaa kitaabkaas asoo carabi ku qoran macnihiisana sida aan kuu sheegay ay tahay markii aan kitaabkii aan sii galno waxaan rabnaa kitaabka marka hore ka caadati kuli alkutub bismi illahi raxmaan raxiim aa laga bilaabay xamdiga ilaahay baa lagu xijiyey waxaan ku xijinay faina min akbar الnicam alati ancama allahu biha calى umati اlislaami duna gayriha min alumami الsaabiqa an takafara laha xifd alkitaabi اlmunazali calayha min ladunhu taxqiiqa lilwacdi aladi qaطacuu calى nafsi bqowlih ina naxnu nazlna dikra wa ina lahu laxaafiduun jumladaasaan ka bilaawn ilaahay nicmadiisa waxyaalaha uuna siiy waxaa ugu waaweyn inuu ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkuu noo soo dejiye waxyigii uu noo soo dejiyo sunnadii nebiga ah inuu ilaahay noo xifdiye uusan naga dayacmin walidaalika hadda waxaad arkaysaa kitaabkaas qur-aanka nin hal xaraf ku kordhi kara male ninka ziyaadi karana oo ka goyn karana ma jirto taas min nicmat illaahi tacaala bay ahayd baynamaa umami saabiqa bima stuxfiduu min kitaab illahi ayagaa layidhi xifdiya ilahi wuxuu iri inaa naxnu nazalna dikra annagaa dikrigaasoo qur'aanka soo dejinay wa inaa lahu laxaafiduun xaafiduun annagaana xifdisanayno marka annaga xil naga saaranba mama jiraan haddii maanta la qaato masaaxiftaas inta lasoo aruuriyo la guba xataa quraanki fii suduuri aladiina uutu lcilma bal huwa aayaatun bayinaatun fi suduuri اlcilm fi suduuri bal huwa aayaat bayinaat fi suduuri aladiina uutuu lcilm yani aayaadkaas qur'aanka a waxa weeyaan qalbigaasoo ku jira meeqa meeqa sabi walidaalika waxaa la yidhaha waxaa la yaab leh nin imaam ah oo xaafid ah oo caalim ah aa dadka dushinayo hal meel hadduu qur'aankii shaqalkiisa ka gafo canug yar oo laba iyo toban sano aan gaarin yrudda caleyh lianna alqur'aana maxfuud weeyaan imaamkaas waxaa la dhihi maaya canug yar baa tahay keyfa calaa hada alimaam lama dhahay liannahu waxaa la ogyahay waxaa lagu radinaya wax aan aqbalaynin laa ziyaada walaa nuqsaan ma ah marka waxaa la ogyahay atiflu macahu lxaq aayaddii markuu gafo waxa le laa laa laa ina aladiina kafaruu sawaaun calayhim haddaad calayhim ka tagtid oo sawaaun a andartahum sawaaun calayhim aa lagu leeyahy ma dhihi karti lees taruddu calayhim ma dhihi karti aayaddii aad ka tagtay qeyb kamid a lagu leeyahy sheekh keyfa hada lagama murmi karo marka qur-aanka kariimka a fiiriya sida loo soo dejiyey ilaahay jibriil buu usoo dhiibay nebi moxamed baa lagu soo dejiyey nebi moxamed markay aayaddu kusoo degto qur-aankii hortiisaa lagu qoray markuu soo degayba aayad kasta markaasaa mee aayad kasta meeshay suurada kaleedahayna la dejiyey haddana nebiga markuu saas u qoray jamaahiirtii saxaabada joogtay yay wada xifdiyeen nin kastana uu qortay jiil kasta marka jiilkii ka horeeyey yatalaqaa canhu alqur'aana alkariima xifdan wa kitaabatan nin kasta arkiisa maanta musxaf uu haystaa qur'aankiina waa sii xifdina bal cajiibta arag ninkii ma dhahay aniga inaan xifdi uma baahnin liannahu musxafaan haystaa qur-aankii oo dhan uu kuwada qoran yahay nin dhahaya male asagoo qur-aankii musxafkii noogu qoran yahay oo aanu ognahay hal shaqalni inuusan ka maqnayn yaa haddana ayna nagu filnayna waxaan leena waa inaan sii xifdina marka fiiri waxa weeyaan waa dariiqa min turuqi xifdi kitaab illahi tacaala walidaalika ilaahay wuxuu uri wa inahu tanziilu rabi alcaalamiin nazla bihi الruuxu اlamiin calى qalbika litakuna min almundiriin bilisaani carabiyi mubiin cajiib aayaddaas fiiri waxaa la yihi qur'aanka wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin allaha caalamiinta dhan rabbi u ahaa soo dejiyey nazla bihi الruuxu اlamiin jibriil baana lala soo dejiyey calىa qalbika nebi muxamed qalbigiisa toos baa loogu soo dejiyey waxaa loogu dejiyey qur'aankii nebi maxamed inuu ku ekaada ma ahan litakuuna min almundiriin in dadka qur'aanka la wada gaarsiiyo loogu digo marka tabshiiran wa indaaran qur'aankii luqada lagu soo dejiyana bilisaanin carabiyin mubiin ma aha wax lafay dowraan maaha lahja lahja iyo luqa oo jab e ma aha fasaaxa biluga alcarabiya icjaaz qur'aani waay yaa lagu soo dejiye walidaalika waxaa weeye muslimiinta niman carabiga sidii la raba aan u baranin qur-aanka iyo diinta islaamka sidii la raba uma fahmayo biyo gacmahaada loogu dhargaa baa la yidhaahdaa walidaalika yaa waxaa habboon qofkii hadduu muslim yahay diintiisii uu luqadii ku fahmay allaa yatawaqaf cinda hada alxaddi inuu raadiyo inuu diintiisii haddana inuu luqadii kusoo degtay u barto walidaalika imaamu shaafici waxay waajib ku tahay buuri in lisaanulcarabi loo barto sida axkaamta salaada iyo zakada in loo barto ay waajib u tahay yaa dad kastaba luqada inay carabiga bartaan marka waxay ahayd muslimiinta luga alcarabiya inay luga caalamiya noo noqoto oo nin kastoo muslim ee ah luqada carabiga inuu ku hadli karo saasay ahayd dad baa waxa weeyaan liduruuf mucayana ama litaqsiirin mina diintii waa la bartay luqadii baa lagu bartay meeshii baa la istaagay luqadii in lasii kordhista ma ayna dhicin taas runtii waxay noqotay wax naga maqan haddii maanta noqon lahayd nin kastoo muslim inuu luqa carabiya ku hadlayo luqa caalamiyay noqon lahayd dowr weynayna ka cayaar lahayd muslimiinta inay isdhexgalaan isfahmaan tabaadul ay ka dhexayso ama dunyawi ama ukhrawiba labadaba ay ka dhexayso wax weynay noo furi lahayd sidaasayna waagii hore ahayd oo hadeertaan markii ay e, dadka salafka ahaa dadkii hadda khuraasaaniyiinta iyo jumhuuriyaadkaas ka wada yimid kulligood tacarabu bukhaari iyo muslim iyo intay kuwada dhasheen naysaabuur iyo bukhaara waa jumhuuriyaadkaas sofiyetii ka xuroobay waay luqada carabigana waxay u barteen dadka carabta ahay waqtigaas jiray si ka sarreeyo marka waa la wada baran karay laakiin taqsiir baa dhacay marka taasna waxa weeyaan waa wax naga maqan inaan ogaano ayaan doonayna ayib marka qofki wuxuu isweydiinaa tolow maxaa keentay in kitaabkan aanka kariimka ah ilaahay inuu xifdiyo oo kutubtii horena dadkoodii ay iska dayacaan oo ilaahay u xifdinin maxaa keenay yacni mantiqan wa caqlan horta ilaahay baa noo sheego qur-aankii ama kitaabkii ilaahay baa idiin xifdi baa la yiri marka saa la yiri inan iraa samicnaa wa ilaahay baa ku manaysan oon ku mahad celina waay laakiin diidi maysa xikmada ka dambaysa inaan ogaano xikmada ka dambaysa waxa weeyaan qur-aankan kariimka ah aakhiru lkutubi nuzuulan waay nebi maxamed waxaan ognahay inuu khaatamu nabiyiin inuu yahay nabiyada in lagu khatimay haddii nebiga lagu khatimay kitaabkiisana kitaabka kutubaha lagu khatimay weeyaan haddii kitaabkan ilaahay uusan xifdi lahayn oo sidii kutubtii horoo kale dadka loo xilsaari lahay dadka muslimiinta kitaabkan waxay ku samayn lahaayeen sidii kutubtii horo umamtii hore ay ku sameeyeen taxriif tabdiil ziyaada nuqsaana la geli lahay marka waxay noqon lahayd ajyaalka dambe oo imaanay ilaa qiyaami saaca kitaab aan jirin ama muxarafa ah inuu gaaro dadkii marka waxaa weye ilaahayna dadka wuxuu abuuray inay caabudaan maxay ku caabudayaan marka haddiiba asalkiiba u qaldamay ilaahay maxaa lagu caabudi kalaa maya marka sidayna u dhicin ummadda ilaahay waxa ku caabuday inay waaynin yaa kitaabkii loo xifdiyey iyo sunnadii nebiga oo sharaxiisii ah marka ilaa qiyaami saaca masdarkan waa maxfuud ah ninka doono ilaahay inuu caabudo islaamkii qaato masderkii waa uu xifdisan yahay haddayna saas dhici lahayn bashariyada dhan inay wada dhunto oo laa takuun lilahi xuja calaa basharihi calaa khalqihi inay noqdo ay noqon lahayd ilaahayna kitaabkan wuxuu u soo dejiyey lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul sayna dadka qiyaamo markii loo geeyo ilaahay ay la hor tagaan inaysan dhihin ilaahayow haddaad ilaahayow rasuul noo soo diri lahayd kitaab haddaad noo soo diri leed waa qaada lahayn laakiin waxma aadana soo dirin maxaa noo cadaabay ay dhihi lahaayeen saasayna u dhihin yaa rusul iyo kitub loo soo dejiyey hadhow waxaa lagu leeyahay alam takun aayaatii tutla calaykum aayaadkaygii aan soo dejiyey iyo rasuulkii aan kuu soo diray soo kuma soo gaarin laguma dul akhrinin nin inkiri kara man qaaluu balaa ay wada leeyihiin marka xujadii way kugu istaagtay marka cadaabkii waad mutaysataa liannahu adaa khiyaarkaada u diiday marka kitaabkii ilaahay xikmada loo xifdiyey sidaas bay ahayd marka waxaa isweydiin ah sunnadii nebiga way ka duwan tahay qur-aanka dariiqada lagu xifdiya way ka duwan tahay oo waxaanu ognahay cawaamishaas ama asbaabtaas qur-aanka kariimka u tawafurtay eh, sunnadii nebiga uma tawafurin oo waxaanu ognahay nebiga sidii markii aayaddii ku soo degto kulligeed loo qoraya aayad kasta xadiid kastou nebiga ku hadal lama qoraynin kow waxaanu ognahay qur-aanka kulligiis inuu mutawaatir wada yahay oo mutawaatir waxa waaye dad badan aa nebiga ka wariyeen dadkaas nebiga ka wariyay dad badanaa kasii wariyeen qur-aanka hal hal aayad looma warinin kulligeed waxaa waaye boqolaal qofood yaa aayadii hal mar wada qaadanaysa xadiidka qaaraa jira mutawaatira qaarna waxaa waaye saxaabi keligaa nebiga ka wariyey ayib way kaga duwan tahay meeshaas labaad meesha saddexaad way kaga duwan tahay waxaa weeyaan sunnadii dadkoo dhan ma wada yaqaaniin qur-aanka waxaa weeyaan ani hadda qur-aanka waxaan aqaanaa awalkiisi aakhirkiisi kulligii waan aqaanaa macaani badan ha iga qarsanaato ulajeedo badan sharax badan ha iga baahnaato laakiin wixii qur-aan ee waxa kale waan ka garanaya bixamdi illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa waan xifdisana boqolaal badan malaayiin badan milyaaraad muslimiin ah saas wada xifdisan qur-aankii waa qof qofa wada ayaa loo yaqaana canug yar oo qur-aanka toddoba sano jiraa xifdisan sunnada nebiga marka aniga sunnadan ku takhasusan leeyahay inta aan ka aqaano sunnadii iyo inta aanan ka aqoonin yaa badan haddii la yihahdo intaanan aqoonin yaa badan marka sunnadii qof kasta ma wada ogaan karo laakiin wax baan aniga ka aqaana wixii iga maqan nin kaloo ayaa yaqaano wixii ninkaa ka maqan nin kalaa yaqaano umamtii ummaddii markii laysku keeno sunnadii nebigi way wada yaqaaniin laakiin way qaybsanta oo hal nin oo kulligeed wada koobay ma jiraan sida imaamu shaafici u iri sunnada nebiga luqada carabigay lamid tahay buu iri hadda nin dhihi kara mar luqada carabta ay ku hashay jamiica mufradaadkeedan aqaanaa nin dhihi kara male siiwooye ba allah ka dhigay laakiin lafdiga adigaadan aqoonin nin kala yaqaano markaed lafdigan gara waaysin inaad telefoon u diray ama ninaad utegay sheekhu macnaheed lafdigan muxuu yahay baad leedahay sidaas oo kale waa sunnada nebiga wixii aniga aan gara waay dadaan ula noqday leedahay marka nagama dhex marno laakiin ma wada naqaana qof qof umada naqaano sunnada saasay kaga duwan tahay ayib marka maadaama sunnadii intaas ay kaga duwan tahay iyo dadkii aan kuu soo sheego cadowga u ahay sunnada nebiga mustashriqiinta ama ha ahaadaan calmaaniyiin ama caqlaaniyiin ha ahaadaane markaasay waxaa weeyaan haamtooday soo qaateen oo ay yidhaahdeen walle meeshaana islaamka laga geli karaa marka waxay leeyiin warnamayahu miyaadan nala ogolayn sunnada nebiga wakhtigiisa inaan la qorin nacam miyaadan nala ogoleen sunnadii qof hadda korka wada xifdisanoo loogu imaana kulligeed inuusan jirin miyaadan naga ogoleen waa ogolna ayib haddii intaas aad ogoshihiin miyaadan naga ogoleen sunnada nebiga markii la qoray bacda mudda inay tahay miyaadan naga ogoleen haa intaas dhan waxay keenaysaa kalsoonidii lagu qabi kari lahay inay nebiga ka sugnaataa meesha ka baxday sidaasay dariiqa ka dhigteen taasaa marka waxay u baahan tahay dadka muslimiinta qadiiman oo xadiidan ay kaga hadleen in waxaas wax jira aysan ahayn dariiqadana anaa kuu sheegi doono oo sunnadii nebiga sida lagu xifdiyey ayaa laguu sheegi doonaa ayadoo sidaas qur-aanka ugu deg ugu duwan qur-aanka waxa weeyaan kulligiis waxaa lagu yaqaanaa waa mucjiz waa maxfuud waa maktuub beyna dafayte dafatay almusxaf buu ku qoran yahay sidaas awgeed baa waxaa weyaan cid ka hadli karta ay jirin macnihiisa waa laga doodi karaa aayaddan ulajeedadeeda saas waay iyo ma aha waxa waye waa ka imaan kartaa dood laakiin ma laga doodi karo aayaddan qur-aankay ka mid tahay iyo qur-aanka ka mid ma ah ma laga doodi karo mas'alo mafruuq min minhaaw taasaa waxay nagu dhalisay inaan risaaladan alifno asabab albaacith calaa kitaabati hadihi arisaala yaa niri marka maadaama dadkii oo aan kuu sheego cadowga ahaa ay marnaba ayna ka haraynin sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay mar kastaba duraan inay shaki geliyaan aad arkaysaa juhuudda ay ku bixinayaan wax la koobi kara aysan ahayn ayagoo waxaad arkaysaa maraajic ay xaqiijinayaan oo sunnada ka mid ah ayagoo ulajeedadeeda ay tahay in meel ay ka helaan dulduleel muslimiinta ay ku tashwiishiyaan marka aniga waxaan idhi waxaan doonay markaan inaan anigana mushaaraka sameeyo juhdi yar inaan bixiyo risaalo oo xajmigeedana uu gaaban yahay oo ilaa boqol safxa gaaraysa taqriiban inaan eh, maxaanku ku aan alifo oo aan doonayo in adilada sunnadii nebiga inay waxyi tahay iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala noogu yasiray in loo xifdiyo inaan eh, eh, ay risaala oo arrintaas ku saabsan ee noo caddaynaysa inaan wax ka qoro haddii ay noo caddaato sunnada nebiga bidalaa'il aan sheegi doono inay waxyi tahay waxa inoogu xigi karo war waxyi in kula ogaan ina tahay daliilkaas waa maqalnee sidee lagu xifdiyey maadaama qur-aanka xifdigeeda ay ku duwan tahayna risaalada qeybteeda labaadaan ka dhignay marka ulajeedada ma aha risaaladan in dadkaasoo dhan oo mustashriqiinta iyo caqlaaniyiinta calmaaniyiinta ah in eh, inta eh, loola loogu dul akhriyo ayaga ay ku qasabtay inay rumeeyaan ma aha dadkaas dad waxooda meel u yaaliin waaye cadownimadoodana soo tafa xirtay waxa weeyaan uma diidayno markay ay akhriyaan inay ku qancaan oo ay xaqi qaataan waa madluub waaye laakiin waa sida loo badinaya ma qaadanayaan maxaan marka aan ka helaynaa iqaamat اlxujati calayh hadhowti dambo in xujadii lagu oogo wixii xaqooda loo caddeeyo markay diidaan waxa weeyaan sidii fircawn iyo majmuucadiisa ay noqonayaan laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira linnaas nabiyullaahi muusa markii uu fircawn la hadlayay fircawnu waad og tahay buu iri dadkan masaakiintu jaahiliinta ah umbaad caqliga kaga cayaaraysahay waxyigan oon aniga kuu sheegayo iyo mucjizaadkan aan kula imiday inay xaq yihin adiga qalbigaadaad ka og tahay walidaalika ilaahi wuxuu uri wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan wixii waxa weeyaan way diidayaan afkay ka diidayaan qalbigoodana way ka rumaysan yihiin walidaalika fircawn markii arrinta ay ku timid ee biyihii lagu dhex tuuray yaa wuxuu caddeeyey aamantu biladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiina buuri liannahu wuxuu hore u sii ogaayay inay xaq yihiin waaye laakiin boqortooyadiisa iyo mamlakadiisa inuu dad kale ugu dabagala ma rabin asiga madax inuu ka ahaadan markaasaa lu yihi alaana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin aniga marka waxaanu leeyahay dadka dadkaan dhegaysanayo oo weliba dadka soomaalida ah warniyahu intuusan tareenka idiin dhaafin hadhowti dambe waad arkaysaa ilaahay baad hortegaysaa ilaahaygii ku abuurtay aniga weli waxaan idhaahdaa in qofka ou fikiraa la rabaa ilaahay wuxuu uri kayfa takfuruuna biاllaahi wa kuntum amwaatan faaxyaakum huma yumiitukum huma yuxyiikum huma ilayhi turjacuun bal fiiri aqdaarta ilaahay siday kugu socoto oo midna aadan istaaji karin maalinkii lagu abuuray awoodda ilaahay aa lagugu abuuray adig lagaalama tashanin maalinkii lagu dilaya lagaalama tashanay maalinka lagu soo bixinay lagaamala tashanay marka hadhow in lagu cadaabi kara ma ka shakisan tahay allahaas hadda sidaa kugu samaynayo oo ku abuurtay oo ku dilayo oo ku soo bixinayo oo hadhowtiin aad hor istaagi doontid inaad hadda maanta gaalo aad daba orodid adigoo dad muslin ay soomaaliya ka dhashay oo aad tidhaahdid waxa weeyaan dadkaasaan aniga aan baadilkooda ummadda soomaalida oo muslimiinta inaan ku fuliyaan doonaa haddaad tidhaahdid wallaahi waad ku khasaaraysaa maalin baa imaan doonto walaa yaktumuuna allah xadiidan ilaahay aan hadal laga qarin karin wax kastaa lagu weydiinaya markaa ha ku shallaynin yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin war waxaan waa laguu sii sheegay caqligaada ku laabo xaqan waxa weeyaan maa shahidat bihi alacdaa gaaladii mutacalimiinta waa weynaay ay maalin kasta soo islaamay iyadoo andimada gaalada maanta wadamanka gaalada ka jira ay xaawilayaan islaamkii inay xumeeyaan suuradiisa ay xumeeyaan oo ulajeedadii shucuubtii islaamka sheeganaysa laysku dhexdiro laysku baabi'iyo sidii shucuubta reer galbeedka ay u yiraahdaan islaamkaas hadduu xaq aalahay dadkeedu anfici lahay waxaasoo dhan iyadoo dhacayaan yaa maalin kastana islaamkii dad waaweyn oo mutacalimiin ah markay akhriyaan ay soo wada adigoo haddee waxaa tahay aanan jirin haddii aad tidhaahdeed badeecadaas oo baartay baan gadaya wallahi inayna soconayn adig unbaa ku khasaara tegayside shacbigan soomaali waa shacbi muslim muslima ah. aban can jaddin buuna muslim ka yahay baatilna kuma soconayo dad xumaad ina way leeyihiin culamaa xaqana u caddeeyo adiga unbaa ku naar mudanaysid baan leeyahay marka arrintaas waa inaad iska fiirisaan kuwa soomaalida sheeganaya baan ka hadlaya marka darsigeenna koobaad aan muqadimadaas aan ugu joogno oo risaalada aan uga jeedno aysan ahayn dadkaas islaamka iyo iyo sunnada dejinaya oo inkirayo aan ku qancinaynaa ulama jeedno laakiin xujadii aan ku ogeynaa dadkeena wanaagsanna inaan waxaan u sheegno oy ku qancaan oy qanaacadooda u ziyaadana waan uga gol leenahay inshaa allahu tacaala marka dariiqada aan sunnada nebiga u marnay iyo wixii ka dambeeya darsigeena labaadaan kusoo qaado doonaa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين